bism illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi waman waalaah waa liqaageenii ama kulankeenii sideedaad ee almusafa min muqadimati mustasfa aynu ku akriyeyno wuxuu ihi atadriib athaani fi xaddi اlcilmi tadriibka labaad wuxuu ku saabsan yahay tacriifka cilmiga ikhtulifa fi xaddi اlcilmi calaa aqwaal tacriifkii cilmiga laysku khilaafay aqwaal baa la sheegay axaduhaa anahu almacrifa qaar ba waxay hahdeen waa almacrifa wathani tacriif labaad baa laga bixiyo anahu ladii yuclamu bihi aladii yuclamu bihi waa wixii wax lagu ogaado cilmigu aw anahu aladii takunu daatu bihi caalimatan daatadii ama shaygii jiray waxa uu magaca caalim ku kasbaday caalim uu ku noqdo weeyaan cilmiguna waa layihi wathaliu ka saddexaad anahu اlwaصfu اladii yataأtىa lilmuttaصifi bihi iطqaanu اlficli wa ixkaamu alcilmu alwaصf aladi yataأtىa ay yumkin lilmuttasifi bihi iطqaanu اlficli wa ixkaamuh waa sifada qofkii ku sifaysnaa ay u suuragal tahay falkii inuu wanaajiyo oo si fiican uu qabta cilmiguna waa lay saddexdii tacriif ba daba hazaali ka warramaya faama alawalu alcilmu almacrifa buu yihi maxaynu odhanaynaa kaasi ama awl falafdiyu kaas waa tariif lafdia abdala lafdan kelimatan bikelima kelmad unbuu kelmad kale ku bedelay markaa dee noqon maayo tacriifkii rasmiga ahaana noqon maayo aqiiqiy laa rasmiya walaa xaqiiqiy waa mutalaadi alafdiyu laa yakruju can lafdiyati btawiil halkan arrin yaroo kale muhim inoo sheegayaayo haddaan adaba kaasii yar dheeraysa ka waran walaa ykhruju can kwnihi lafdiya lafdinimada kaga bixi maayo ban yuqaal macrifaة اmacluumi alىa maa huwa bihi dadka qaarkood baa laga yaaba inay marka qaarkood waaso kale kualdamaan xadkii lafdiga ahaa ee kelmad kelmad lagu bedelayay ayaa laga yaaba in kelmaddii lagu yar dheereeyo dee tira moodo inuu tacriif xaqiiqiya yahay ama uu rasmi yahay walaysa kadalik macrifaة اmacluum alىa maa huwa bihi bu waa in loo garto wixii la garanayay siduu yahay dee garashadu wa kale ki almaarifa bimaarif ka duwan tahay lannahu fii xukmi tawiil wa takriir hadalka faraha badan eed soo celcelisay waa dheerayn iyo soo celcelinu id laa id ilmacrifatu laa tulaqu ilaa ma ilaa calaa maa huwa kadalik macrifaba laguma ilaaqo wixii aan ahayn macrifat lmacluum calaa maa huwa bih qofka shaygii si aanu ahayn u sawirta miyuu garta de muu garanin marka macrifat lmacluum calaa maa huwa bih tusaawi almacrifa waxaabay la siman tahay uun ereygii almacrifa ahay un bay la siman tahay marka wax alla waxaad soo kordhisay ma jiro hamoodin markaa mararka qaarkood in tawiilku uu markaa xadka ka saarayo lafdinimadii ka qowl qaa'ili sida isagoo mid yihahda xadulmawjuudi ashay اladii lahu hubuutu waa shayga jiritaan le de hayga haddaynaan ku socon ariiqadii muctasilada oo macduumaadka aynaan soo gelinin shayga gebigiisoo mawjuudaad unbu ahaa saba maha marka ashay aladii lahu hubuutu markaad tidhaahdid waa waa waa waxa jira ee jira un baa tiri oo kale ma noqonaysa lahu hubuutuntu shaygii un bay la macno tahay waxba maad soo kordhin lakin haddaad sidii muctasilada ku socoto oo shaygu adiga calى ariiq اmuctazila lafdat الshay tashmal almawjuud wاlmacduum mawjuud iyo macduumba iyaga shay waa la yidhahda bay yihahdeen iyaga agtooda macnu kani samaynaya marka oo lahu hubuutuntu macduumkiiba meesha ka saarta laakiin marka lagu socdo sidii maala ashaacirada in shaygu uu yahay uun wixii jira wixii aan jirin aan shay la odhanin macna ma samaynayso inaad markaa ashay ah aladii lahoosaba u tidhahdid faina hada tawiilu laa yukriju can kownihi lafdiya laa yaصixu tacriifu lafdi bima yushtaqu minhu waxaa kaloo iska ilaalinaysa inaad shayga ku tacriifiso wixii laga soo ishtiqaaqo wa ama aani kan labaad muxuu yihi aladii yuclamu bihi markuu cilmiga tacriifinayo aladii yuclamu bihi tacriif athani qaala faabcadu min alأwl hada athani abcad min alأwl aضcafu minhu fainahu musaawin lahu wuxuu kala siman yahay fi اlkhuluwi can الsharxi wاdalaalati calى اlmaahiya wuu ka maran yahay isaga laftiisu sharaxaad ah in markaa la tusiiyo xaqiiqadii shagii maahiyadiisii labadaba way ka siman yihiin taa midna maahiyadii xaqiiqadii muu sheegin wayaziidu alayhi wuxuu intaa la sii dheeryahay kani fi dacfi taagdarida fainahu qad yutawahamu fi lwali ka hore waxaa layar lagu yar sahwi kara layar suuraysan karaa sharxu lafdi in ereyii la sharaxay wax loo sheegay bian yakuuna axad lafdayn cinda saa'ili ashhara min alaakhar waxaa lagu sawiran karaa in qofkan saa'ilka ah agtiisa kan dambe ee la sheegay uu ka waadixsan yahay ka kale markaa nooc sharaxa bay noqon kartaa waa kii hore almacrifa lahaa fayashraxu lakhfaa bilashhar kii markaa qarsoonaa iyuu kii caanka ahaa ku sharaxay ama alcaalim wa yuclam fahumaa mushtaqaani min nafsi اlcilm muxuu yihi kani markuu yidhi aladii yaclamu bi yaclamu buu soo kordhiyey ama aladii takunu daatu bihi caalimatan caalim buu isaguna meesha keena ka caalim lagu noqdo weeye iyo ka wax lagu ogaado ogaalkiina waad sharaxaysa dee caalimkii iyo yaclamudii fahumaa mushtaqaani min nafsi اcilmi waxaan aad tacriifinaysa laftiisa laga soo ishtiqaaqa waxaan aad waxa wey tacriifinaysa lafteeda marka hadii salaadda tacriif lagu ihahdo ama tukashadu waa maxay oo tirahdo waa in la tukado tukashadu waa maay waa in la tukado tiraahdo de qofki waxba umaad sheegin xataa kelmad uu garto oo markaa kelmadiisii ka waadixsan umaad sheegin ama acaalim yuclamu fahuma mushtaqaani min nafsi اcilmi waman ashkala calayhi masdaru qofka aan masderkii garanayn alcilmi aan garanayn kayfa yatadixu lahu bilmushtaqi min almasder wixii masderka laga soo ishtiqaaqay siduu markaa masderkii ugu garan karaa wlmushtaqu akfa min almushtaqi minhu kan lasoo ishtiqaaqay baa ka sii qarsoon kii laga soo ishtiqaaqay oo iminka maalan ismigii faacil haddii lagu barayo iminka maalan oo kale alxaari baa doonaysaa in lagu baro alxaari waa in horta lagu baro xarigu wuxuu yahay oo la hado xarigu waa beer qodidda xaarina waa kii qodayey ma beerta falayey markaasaad garan karta lakin hadi lagu hado alxaari huwa اladii yaxrus man laa yacrif اxaaria falaa yacrif اxara waman laa yacrif اcilma laa yacrif اcaalima walaa yacrifu yaclam walaa calima marka waxaad isagii ka soo ishtiaaqday ha ku tacriifini waa marka maqsuudku uu yahay hada ida kaana maqsuudu macrifat xaqiiqati lafd xaqiiqat lmaqsuud bihi lakin in kan macrifat ma yatacalaqu bihi fahada yumkin ma liimaan aliimaanu an tu'mina biاllahi وملaaئkatihi وkutubihi وrusulihi markuu jibriil leeyahay halkan ha ku abaqi ma ohan nabigu alayه الsalaatu wasalaam waa sidee miyaanu tacriifkii waafaqin maaratay shuruudii tacriifka halkan maanta aliimaan xaqiiqada iimaanka iyo sawirka iimaanka ma doonayo in la sheego jibriil alayh salaam lakin wuxu doonay saxabadu inay bartaan iimaanku muxuu ku tacaluqaya maxaa la rabaa in la rumeeyo deetana antumi arkaanti iimaanka marka an tumina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi maaha sawirki iimaanka xaqiiqadiisa culmadka iimaanka taswiirinayaan kuwa marka dambe yidhaahda waa qowl bilisaan eh, wa kuwa yihahda ictiqaad biljanaan wa nutqu billisaan wa camalu bilarkaan waa marka taas marka waxa wey wax isku dayaya markaa waxyaalihuu shamlinaya sawirkiisa suuradiisii dhamayska tirnayd waxay noqonaysa markay ka warramayaan laakiin halkan an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi ma ahayn in aliimaan sawirkiisa la sheegee waxaan la rumaynayaa la doonayy ciddaa la rumaynaya maxay tahay walidalika an tumina buu soo celiyey waayo an tuminadii iimaankii sawir ahaan waa la garanaya lakin ciddii la rumaynaya baa loo baahna marka malaaigta in la rumeeyo rusushii la rumeeyo ilaahay la rumeeyo kutubtii la rumeyo ila akhiri saasay markaa noqonaysa marka markaad shayta cariifinayso ha soo celin kelmadii wuxuu yihi wlmushtaqu akfa min almushtaqi minhu liannahu murakab min almasdari waziyaada de mushtaqu wuxuu ka kooban yahay masderkii oo wax la socdaan adiga naxwaha ku arkay wahuwa ka qowli اqaa'ili fi xaddi اfida ma lfidatu baa la yihi fidadu waa maxay markaasuu yihi hiy alatii tusaabu minha alawaani اfidiy waa ta laga sameeyo weelka fidada ah qofkaan fidada garanayma weel fida u garanaya amaa tirahda saacadahan fidada ah waa ta laga sameeyo saacadaha fidada maanag hadda saacadaha fidada garanaya maidadu waa maxay baan ku odhan laha marka haddaan ku idha idadu waa maxay markuu ku idhaahdo ha odhan waa waa waxaan weelka fidada laga sameeyo ama saacadaha fidada laga sameeyo ama waxaan kale fidada waxaad u sheegtay un waxaad ku tacriifisay shaygi baad isaga isku tacriifisay waxba markaa umaad sheegin qofki tiraadi baa la rabaa macdan noocaas oo saas oo lacagaha qaarkood laga sameeyo lacagaha qaarkood maaha lacagta fidada lacagta fidada aad tiraahdo waxba umaad sheegin waaya qad yakunu alxaddu qariiba min jihatin faasida min jiha waxaa dhici karta xadku dhan inuu ka dhow yahay dhan kalena uu ka fog yahay وأma الثالث ka saddexaad muxuu yihi ka saddexaad alwaصف اladي yataأtى lilmuتصف bihi iطqاan الficli وإxkaamu waa صifada qofkii ku sifaysan cilmigu waa صifo qofkii ku sifaysan u suuro gelisa inuu markaa si fiican shaqo u qabto camal u qabto fa fiihi dikru laazimin min lawaazim اlcilmi waaa ku jira in waxaa ku sugan in la sheegay laazim kamida lawaasimtii cilmiga fayakunu rasmiya marka isaga wuxu noqonaya tacriif rasmiya uu noqon karayo wa huwa abcadu mima qablahu dhinaca markaad eegto dhinacaa hore dee kuwii hore waa ka yarna dhow yahay laakiin huwa abcadu mima qablahu kuwaa kale waa ka fog yahay min xayu inahu akhasu min alcilmi dhinac kale isaga mushkiladu kaga jirtaayo cilmigii wuu ka khaasan yahay oo cilmigu sidaama wada aha wuu ka yaryahay marka tacriifkiiba markaynu isaga eegna qiyaastiisii cilmigiibaa ka badnaanaya marka muxuu noqon waay ayru jaamic buu noqon fa huwa hayru jaamicin fainahu laa yatanaawalu ilaa bacd alculuum cilmiyadii wax ka mid ah ayuunbaa sidaas wayakruju minhu alcilmu biاllaahi wa sifaatihi ilaahay iyo sifaatkiisa in cilmi loo yeesha soo cilmi ma ah ma waxaa ka imanaysa markaa inaad qofkii cilmi ulaha inuu markaa itqaanu ficli wa ixkaamu ka iman mayso waa waaba ashya cilmiya ayru camaliya camalba kama ratib waa ashya cilmiya aakhiro in waxaas dhacaya saas dhacayo sidaa kala dhacayo saas kala dhacayso waa cilmiyaad waa caqiidadii id laysa yataata bihi itqaanu ficlin wa ixkaamu itqaanu lficli iyo ixkaamtoona dee kama imanayso camal aad adigu qabanaysaba ma ahaba ilahay inuu sifadaa leeyahay markaad ogaato shaqa aad adigu qabanaysaba kama warramaysaba marka shaqa aad wanaajinayso oo meeshaasi ka soo baxaysaa ma jirto walaakinahu aqrabu mima qablahu biwajhin labada tacriifa hore dhinacna waa uga dhow yahayo fainahu lidikri laazimi qariibi min الذati yufiidu harxan wa bayaana fainahu yufiidu sharxan wa bayaana sharx iyo bayaan buu ayuu faa'iideyn lidikri laazimi qariibi min الذat xiina qulta الصifaة alati yataأtى liman yataصifu biha iطqaanu الficli waإxkaamuhu huna kaأnaka dakarta شhayئa min lawaazimi اlcilmi hay lawaasimtii cilmiga kamidaad ah sheegtay fasaara rasmiyan rasmi buu noqday kuwii hore markaa waa kasoo yar dhawaaday dhinac marka laga eego oo tacaariiftii buu uga ekaaday laakiin waxbaa kaa dhiman bikhilaafi qawlihi ma yuclamu bihi wamaa takuunu adaatu bihi caalimatan kuwaas waxba soo kordhin iyagu uma dakara alghazaliyu ariqayn litamyiiz ilcilmi intaa kadib hazaali wuxuu sheegay haddaba cilmigii tacriif saxa ah, sidaynu ugu samayn karnaa laa ara alxaajata ilayhima maasatan in baahi badan loo qabo taasi ooma sii arko markaa waan iska xadfi akhirkiina de wuxuu keeno tacriifkan hadda la yaqaano alcilmu idraaku shay calaa maa huwa calayhi tacriifkaasuu keenay ariiq dheer markaa maray oo kolley qofku isaga iska daalacan kara lakiin intii muhiimka ahayd intanay ahayd waxaynu uga sii gudbaynaa burhaanka albaab الثاني في الburhaan baabkii koobaad markaa waan ka baxnay tasawuraadka ayuu markaa khuseeyey faa'iidada ugu weynaad kala baxday waxa weeye qaabkee tacriif loo samaynaya kayfa tunshiu tacriifa kayfa taxudu shayئa xadda saliima hada carafnaha fi اlbaab اlأwal xadka saliimka qaabkaad u samaynayso ayaanu kusoo garanay waida اkhtalafat alxuduud fakayfa tumayizu baynaha kayfa wakayfa takhtaaru الصaxiix minha sidaad marka kii saxiixa u dooranaysaa markii ay xuduuddu iskhilaaftana iyadana waynu soo garan halkan marka waxaynu ka uga gudbaynaa burhaankii waa tasdiiqaadkii iyo axkaamtii wixii shay loo sugayey iyadana sidii markaa xujadeedu ay noqonaysay xujada loogu oogay wayashtamilu calى alaaثati fusuul baabkani saddex fasli buu leeyahay sawaabiq wamaqaasid walawaaxiq sawaabiq muqadimaat ah maqaasid markaa lubigii iyo sulbigii mawduuca ah baabka ah iyo lawaaxiq tatimaad iyo markaa khawaatim noqonaysa alfasl اأwl fi الsawaabiq wayashtamilu calى tamyiid wa alaaثati furuuc faslka koobaad sawaabiqdaynu kaga warrami buu yihi wuxuunu ka kooban yahay markaa tamhiid iyo saddex farac atamhiidu xadd lburhaan tamhiidku wuxuu ka warramayaa burhaanka laftiisii dee tacriif buu inooga baahan yahay burhaanku waa maxay tacriifkiisu tacriif burhaan waqad carafnaa kayfa nadacu xuduud iclam ana burhaana fi lugai xuja lua ahaan de waa xujo wa fi isilaax qowl mualafu min qadiyatayni faakara yalzamu min tasliimihi qowl aakhar alburhaan fi isilaax qawl mualaf waxa weey waa waa qowl waa erayo weey waa cibaara waa word jumal aw jumla min alkalaam waa qiطca hadalka ka mid ah mualaf min qadiyatayn fa akar oo ka kooban min qadiyatayn ay min jumlatayni laba jumladood oo khabariyatayna min jumlatayni khabariyatayni fa akar laba jumlo oo khabari ah iyo wax ka badan adiyadu waa jumladii khabariga ahayd kolley tacriifkeeda lafteeda way noo iman doonaa laba jumlo oo khabariya hadal ka kooban ama wax ka sii badan yalzamu min tasliimihi qowl aakhar oo ay ka dhalanayso kaa hore markaa salimidiisa in wax kale uu yimaado haddii lagu yidhaahdo muxamadu rajulu wa kulu rajuli insaan muxamadu rajul hadihi jumla khabariy soo ma waa qadiya marka kullu rajulin insaan qof kastaaba waa bani aadam intaa markii lagu yidhi iyadoo wax kalaba lagu odhan isla markiiba adigu maxaad soo bixinaysaa maxamed waa insaan waa khasab adigaa la soo baxay yantuju canhu luzuuma muxamadu insaanu faida qawluna muxamadu rajul wa kulu rajuli insaan hada huwa burhaan burhaanku waa ka marka dabcan waa tacriif yaro hadda waxaynu tusaale kooban baynu keen laakiin xujooyinka iyo adilada la sheego oo dhami halkaas ee caqliga ah oo dhami halkaasay ku aroorayaan adilada sharciga ah laftooduna halkaasay ku aroorayaan laakiin iyadu khasab ma aha in markaa si yaqiiniya uu kan dambe uga dhasho luzuumku inuu yaqiini noqdo unbaan shardiayn adilada sharciga inuu dani noqdo ay nagu filan waayo de shareecadu danigiina way ku dhisantaha qaci keliya ma wadaha shareecadu qaciyaad iyo daniyaad bay leedahay marka luzuumkaasi fi sharciyaat qad yakunu qaciya waqad yakunu daniya ama fi lcaqliyaat fayajibu an yakuna qaciya wixii caqliyaad ah waa inuu qaciyay luzuumkaasi sharciyaadkana qad yakunu qaciya waqad yakunu daniya وqضايا hذا الqول المؤلف تسmى مqdimaat qضاayaaga hadalkan aad ka ururinayso ayaa muqadimaad la marka mka lenahay muxamedun rajulu hadihi muqadima kulu rajulin insaanna maxay noqonaysaa muqadimo labaad waxaan ka dhashay caqligaaga uu soo saarayna waxaynu odhanaynaa natiijaa la odhanaya wa aqalu maa yantadimu minhu burhaanu muqadimataan waxa ugu yar ee burhaan ka samaysmi karo waa laba muqadimo wa aqalu maa taxsulu minhu muqadimatu tasawuraan muqadimadu inta ugu yaray ka ila waa jumladi oo laba kelmadood bay ubaahanaysaa ugu yaraan kelmad walibana hal tasawur bay markaa wadataa wahada yuujibu nadara fii umuuri mutacaliqati bilmacaani mufradati wa wujuhi dalaalatiha tani markaa waxay nagu kalifaysaa buu leeyahay hazaali inaynu eegno arimo ku tacaluqa macaanidii mufradad ahayd lafteeda tasawuraadkii lafteeda inaynu dib ugu yar noqono iyo wujuhi dalaalatiha qaabka ay wax u tusiso faidaa fahimnaaha marka aynu aynu fahanno markaa umuurtaasi wa banaynaa minha muqadimatan muqadimana aynu ka samayno ixtajnaa ilaa macrifati xukmi اlmuqadimati wa shuruuطiha awala nacrifu axkaama atasawuraat اlmufrada walmacaani اlmufrada uma bacda dalika waxaynu markaa u gudbaynaa nantaqil ilaa macrifati aljumal alkhabariya wa axkaamiha marka hore mufradaadkii baynu axkaamteedii wax kamida sheegaynaa buu leeyahay markaa kadibna jumladii shuruuddeedii iyo axkaamtii ubahnayd baynu ugudbina markaynu haddana jumladii markaa garanno uma najmacu muqadimatayni wanasuuqu minhumaa burhaanan muqadimadii markaynu iyadana aynu abuurnaynu aragno waxaa looga baahan yahay ayaynu haddana muqadimadii labaadna la dhisayna markaasaynu burhaankii dhisayna wananduru fii kayfiyati siyaaqati saxiixa markaa kadib baynu arkaynaa kayfa tasuuqu burhaanan saxiixa sidaad markaa burhaan saxiixa aad markaa usoo aroorin karta faxtajnaa ila asawaabiq sawaabidaynu u baahanay qabla almaqaasid sawaabiqdu markaa waxaa ku tacalluqa macaanida mufradka ah madaakilu alkhalali fi lburhaan markaad burhaan samaynayso khalalku halkuu ka yimaada wاlkhalalu fi burhaani yakunu min alaa jihaat saddex dhinac ima min jihati nafsi muqadimaat in muqadimaadka lafteedu khalal uu ku jiro id qad takunu khaaliyatan can shuruuiha waxaa dhici karta shuruudii la rabay inay ka maran tahay marka dee tana burhaankii markaa sax ma noqonayo daliilka inta badan dadkan maanta caqliyaadka ka dooda ee wujuudka ilaahay subxaanahu watacaala iyo islaamka ansixidii waxaa ka doodaana muqadimaadka ka hadlaysanba waanu arki doonaa qaabka markaa xoogan khalalkaasi uga soo gelay ima min jihati nafsi اmuqadimaat id qad takunu khaaliyatan can shuruuiha wa ima min kayfiyati tartiib wanadm ama qaabka uu u ee u taxay muqadimaadka ayaaba qaldan wain kaanat muqadimaatu saxiixatan yaqiiniya muqadimaadku iskeed way u asax qaabku isgu rakibay ayaa qaldan wa ima minhumaa jamiica ay min nafsi اmuqadimaat wa min atartiib muqadimaadka laf ahaanteeda in qaladku ka yimaado waa dhici kartaa iyo tartiibteeda wada socdaba alfarcu اlأwal fi dilaalati اlalfaadi cala اlmacaani alfaadii baan haddaba si gaara uga hadlaynaayo alfaaddu markay macnaha sheegayso qaabkay u tusisaa wayatadixu lmaqsuudu minhu farcan maqsuudkiisu wuxuu ku cadaan bitaqsiimaatin arbaca afar taqsiim taqsiimaatin arbaca waad arkaysaayo arbacadii ta baynu u yeelay mar dhaweyd waxayna soo maraysay tu lamida tadriibaat tadriibaati ama alaaatu tadriibaat waa ti aynu soo taqaanay macduudki iyo cadadku inay iskhilaafaan laakiin halkan ma iskhilaafayaano mufradkaa la eegaya mufradkiibaa dee mudakar ahaa taqsiim wey mufradkii tadriib markaa tadriibaat alaa ama alaatu tadriibaat saasay ku noqonaysa التقسيم الأول في دلالة اللفظ على المعنى لفظigu markuu معنaha sheegayo دiلاaلة اللفظ على المعنى تنxaصر في ثaلاثة أوجه لفظigu markuu معنaha sheegayo saddex dhinac ayaa markaa u ka tusin kara وهiي المطاaبقة والتضمن والالتزام دiلاaلة الشhayء على اللفظ دiلاaلة اللفظ على المعنى أحد هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة صدحdan mid kamid ay noqonaysa إما أن يدل عليه بالمطابقة وإما أن يدل عليه بالتضمن وإما أن يدل عليه باللزوم والالتزام فأما المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام معناه وإن معنaha gebigiisaba uu isagu sheegayo waaba macnihii loo dhigay kamarad waxa weeyaan waa jirkaas hore waxaa dhamayska tiran saa isugu wada rakibana gebigiisaba iyo sheegaysa محamed qofkaagaa dhamayska tiran buu sheegay kadalaalati lafظ اlbeyti calى اbinaaء اkaamili min اxiiطaani والsqf lafdiga albeyt wuxuu kuu sheegayaa de markiiba waxa weeye gidaaradii dhinacyada iyo saqafkii waxallo waxaasoo isku dhamaystiran ayaa maxaa la odhanayaa albeyt wa ama dilaalatu tadamuni fahiya dilaalatu lafdi calaa bacdi macnaahu lkaamil macnihii dhamayska tirnaa wax ka mid a tusinta uu shaygu ku tusinayana tadamun baa la odhanaya ka dilaalati lafdi lbeyti cala saqfi waxdahu u fiirso marka guri la yidhaahdo gurigii de waxa weeye dhismaha dhamayska tiran soo kuma tusinayo tusinta uu ku tusinaya waa muaabaadii guri marka la yidhaha saqaf ma suuraysanaysaa ya maskaxda saqafkii ma kusoo dhacaya wuu kusoo dhacaya kusoo dhiciddaa uu kusoo dhacaya suuraysiga aad suuraysanayso saqafkii markaa maxaa ku tusiyey albeyt baa ku tusisay tusintaa markaa qayb uu ku tusiyeyna waa tadamunkii marka ereygii albeyt yadulu cala albeyti kaamila biariiq ataabuq eh, eh, wlmuaabaqa wa cala asaqfi waxdahu biariiq atadamun wa calaa axad xiiaanihi xiiaantii ama gidaaradii dhinacyadii mid mid iyagana wuu ku tusinayaa iyada lafteedana waa tadamunkaa wey zayd marka lagu yidhaahdo yadulu calى shaksi bikaamilihi biariiq almuaabaqa wa calaa yadihi wa ra'sihi wa rijlihi wa banihi biariiq atadamun soo ma ila waa qaybihiisii qaybihiisii markaa lafdigu wuu keensadaa wuu tusiyaa waxaanu kugu tusinayaa tadamunka wuu koobsanaya wiil wa ama dilaala liltizaam dilaalaة اliltizaamku fahiya dilaalaة lafdi calىa amri khaariji can musamaahu mulaazimi lahu waa tusinta uu lafdigii ku tusinayo arin isaga ka baxsan oo ka midba ahaynba macnihiisan waxaan loo dejiyey uu ka baxsan yahayba laakiin haddana waa markiiba maskaxda kusoo dhacayaado waa laazim kadalaalati lafdi saqfi cala alxaa'id saqaf markii lagu yidhaahdo markiiba maxaad suuraysatay dee gidaaro ka hooseeya oo saqafku ma wuxuu wada sheegayaayoo loo dejiyey lafdigaa waxaa sare iyo gidaaradan hooseba mise isagu waa intaa sare un saqafku waa inta sare un ma qayb kamida ayaa gidaaradani ay saqafkii ma qayb kamida yihiin qayb kamidana ma haddaba maxaa keenay marka saqaf la yidhaa in isla markiiba maskaxdaada gidaarkiina kusoo dhaco dee waaba laazimo saqaf baan jiri karin haddii wax ka hooseeyo oo hayaa aanay jirin markaa saqafkii ka hooseeyey ama tiiran waxbuu sheegaya markaa saqafkii fa inahu gayru mawduucin lilxaa'id mawduucu ma aha lafdigan saqaf xaa'idka gidaarkan looma dejinayo wixii loo dejiyena qayb kama aha id laysa alxaa'iu huwa saqfa xaa'idku dee saqafka ma aha walaa juzan minhu xaaidku qayb saqafkii kamidana maaha laakinahu karafiiqi saaxiib buu leeyahay almulaazimi laazim u ah alkhaariji can daati saqfi lakin daatadiisa ka baxsan aladi laa yanfaku saqfu canhu oo aanay kala furmaynin oona kala fuqaynin laa tustacmalu fi اnadar اcaqliyi dalaalat اliltizaam nadarka caqliga ah haddaba dalaalat liltizaamka waa iska ilaalinaysaa buku maxaad isticmaalaysaa un dalaalat muaabaqa iyo iyo dalaalة tadamu wإyaaka an tastacmila iska ilaali bu inaad isticmaasho fii nadari اcaqli markaad waxa weeye qadiyo caqliga aad ka doodayso min alalfaadi alfaada xaggeeda maa yadulu biariiqi اliltizaam ariiqu liltizaamka lafdigii wax kugu tusinayey oo aad hadhow toola tirado marka lagu ihahdo de waaan aad tirahdo laasimkiisaan ujeedi maanad garanin waaan inuu waxaa laasim u yahay kaasaan anigu markaa doonaya aad tirahdo de lagaa yeeli maayo marki aad dadkii muxaawaraynaysaan dalaalada muaabaada waad isticmaali dalaal tadamunna waad isticmaali laakiin intaad saqafkii ka hadasho kolkuu ka anuma saqaf baan kahalaadla xaaidkan hadalkeenu ku saabsanaay aad tiraada de haaye dalaaltuliltisaam wax la yidhahda meeshan jira adigu waxa wey waay isku dalaaltuliltisaamka iyadoo lafteeda waa waa anwaacu dalaalaad bay kamid tahay halkaa kala soco aad tirahda sax ma aha nadarkii caqliga ahaa waxaad isticmaalaysaa dalaaltmuaabaqa iyo iyo dalaalatu atadamun ma yadul bi lakin iqtasir calى ma yadul biariiqi اlmuطaabaqati wاtadamun labadaasu baad isticmaalaysa لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنxasر في xadi tan iltiزaamiga ihi meel koobanoo lagu istaagaba male id الsqفu yلزم الxaaئط sqفkii markiiba muxuu ku tusinayaa xaaئط buu ku tusinaya xaaidkiina wlxaaئط us xaaidkiina muxuu ku tusinaya seeskii hoose saaskii hoosan walusul arda saaskii hoosena dhulkuu ku tusinaya de markaa wii wareeg bay noqonaysa marka way noqonaysaa wadalika laa yanxasuru fayuؤaddi ilaa yadulla lafdu calaa macaaniya hayr mutanaahiya in lafdigii loo isticmaalo macnayaal aan mutanaahi ahayno dee dadki markaa isfahmi waayaan baa meesha ka dhacaysa inay isfahmi waayaan ayaa meesha ka dhacaysa shayga jiritaankiisii kan kale jiritaankiisa waa udaliishan markii la ydha halkaa saqaf baa ah inay wax ka hooseeyaan oo waxayaa ay jiraan waad u daliishan taa laguu diidi maayo laakiin markaad adigu hadlaysa hadalkaagii adigoo saqaf isticmaalay ha odhan xaaidkaan doonay taasaa lagu diiday markaad wax tacriifinaysana wax tacriifinaysana iska ilaali inaad lawaasimta maqsuudkaagu uu noqdo oo aad markaa dalaalatuiltizaamka aad markaa aada isticmaasho khaasatan tacriifka xaqiiqiga ah, waa ka tacliiqa hoose xadkii xaqiiqiga ahaa isticmaali maysid mxuu ahaaye dalaalat iltisaam isticmaali mayse laakiin xadkii rasmiga ahaa lawaasimtii waxaa la yidhi iyadu waxaaba waxay nagu tusinaysaa dee waa biariiq luzuum waxay nagu tusinaysaa markaad leedahay salaadu waa cibaadatu muftataxatu bitakbiiri mukhtatamatu bitasliim dee salaadda xaqiiqadeedii maad sharixine laakiin calaamado iyaad sheegtay aanay salaaddii salaad noqonin haddaan la helin marka waxa weeye waxay leeyihiin waa luzuum bay qofkii ku tusinaysaa qofkii wuxuu talaasum buu ka dhalinayaa meel kasto markuu takbiirtii arko tasliimtiina arko ayuu ka dhalinayaa odhanayaa idan qasab waa waa inu salaad noqdo waa nooc luzuum un marka iyagu waa la yska ogol yahay baa la yidhi tacriifkii rasmiga ahaa dalaalada waxay nagu tusinayaa waa dalaalat liltizaamba saasay marka qolyaha usuuliyintuna ay sheegaan haddaba dalaaladi saddex buu inoogu qeybiyey dalaalat lmuaabaqa wa dalaalat tadamun wa dalaalat liltizaam waxay markaa sheegeen sida qaraasi kale in nooc afraad uu jirayo oo dalaalat lcumuumi alcaami calaa bacdi afraadihi ina alinsaana lafii khusr insaanku khasaaruu ku jiraa dalaalatu calaa fircawn maala alinsaan waa lafdi caama soo maha soo gelaya maxaa kamid a iyo abu jahl iyo abulahab iyo raggaaso dhan baa soo gelay haddaba tusinta uu abujahal tusinayo ma mi ari biariiq lusuum ba mise waa biariiq tadamun mise waa biariiq aliltizaam midna maaha buuri laakiin waa laga diiday waxaa loo badan yahay inay noocaa tadamunka iska tahay tadamunka inay soo gelayso isagu wuxuu ka eegayaa dee tadamunku wuxuu ahaa shayganaa waxaan ka rakiban insaanku abulahab iyo abujahal iyo fircawn iyo intanoo isku tagtay kama rakibna buu yidhi ildalaalatu wuxuu ahaa gurigiiba wuxuu ka rakiban yahay saqafkan iyo gidaaradan iyo waxaanoo isku wada tegey ayaa gurigii samaynaya laakiin insaankiima waxaa samaynaya abulahab iyo fircawn iyo abujahl iyo inta isku tagta mayan de waa wey qof waliba insaan u yahay marka xaggaasuu ka eegay laakiin aduu jawaabo iska daqiiqay ka bixiyeen isaga laftiisa madxadkiisu waa daqiiq weeyi hase ahaatee haddana tadamunkaasun baa la geliya wuxuu yihi taqsim taqsiim aani taqsiimka labaad asan joojin doonaa تنqasim اalفaadu bاiضaafati ilى tacayuni maqsuudiha wa shumuulihi qismayn alfaadii waxay u kala qaybsamaysaa marka la eego maqsuudkeedu inuu shay mucayana yahay iyo inuu wax shaamila yahayna laba qaybood axaduhumaa lafظu mafhuumuhu waaxidu mucayan lafdi macnihiisu uu yahay wax qura oo farta lagu fiiqi karayo ka qawlika zaydu zayd de waa qof quraa loo dejiyey ninkaa hebelah maalintuu dhashay isagaa zayd la yii haadihi shajara miyay suuragal tahay dhowr geed in maarata waxa weeyaan la yhahdo malaha tan u sheegay malaha tan u sheegay may waa mid qura hada الsawaad hada اlfaras wa yusamaa juزئiya hada اlmasjid marka leda hada اljawaal ama moxamed zayd cali cumar magacyadaasi qofkii marka loo bixinayey keligii baa loo dejiyey marka kaa maxaynu odhanaynaa juزi baa la odhanaya wa yusamaa juزئiya wasamahu اghazaliyu mucayana hazali mucayan buu isticmaalay waa kii marka kutubta mantiqu ay juزi ku sheegi jirtay والثاني لفظ laa ymنع mafhumhu min وquuع الاشhتiraaki فiihi lafdi aan macnihiisu keensanaynin inay dad badani aanu diidaynin inay dad badani wadaagaan ama ashya badani ay wadaagto ay yصلxu an yuraada bihi waaxidu min أشhyaaءa kaثiirati wuxuu u suubadaa in loola jeedo hal kamid ah waxyaalo kala duwan oo tattafiqu fii macna waaxidi lakin macno waaxidi uu ka dhexeeyo ka qawlika rajul iminka rajul baan idhi ken sheegay intiinaa meesha fadhida nin baan idhi nin idinka midaan la hadlayaa baan markaa ninkaasi waa kii dee mid kasta wuxuu isleeyahy adigu waad noqon karaysa soo maha marka ereyga nin ereyga nin ayaa da idinka dhexeeya macno kulli oo idinka wada dhexeeyo sifa aad ku wada sifaysan tihiin oo idinka dhaxaysu sheegaya soo de garan maysi marka kaas isagana waxa weeye ayaa qaybta labaad ay noqonaysa tii hore lamid may ahayn oo marka ismaaciil la yihahdo qof quru noqonaya maxamed marka la qof quru noqonaya cali marka la yihahdo mid quru noqonaya haddaad tirahdo hadda cali dhowr cali baanu ku fadhinaa meesha afar cali baanu ku fadhinaa mid kasta maalintii loo bixinayey keligii baa loo dejiyey looguma talagelin kan kale inuu la wadaago laakiin ereygan nin looma dejin mid gaarahoo loo dejiyey ma jiran wax alla wixii tilmaantaa soo gala iyaa loogu talagalay soo ma marka halkaasi ku kala tegaya marka caalina juzi buu noqonayaa ninna muxuu noqonayaa kulli buu noqonaya ka qawlika rajul shajara insaan wa shams wa ard cadeed wahaakada kulu nakiraat asmaadii nakiraadka aga dhan waa saas wa yusamaa ka noocana waxaa la yidhahdaa kuliyan lafdi kuliya baa la marka alfaadii dhammaantood maxay kala baxaysaa lafdi juزiya iyo lafdi kuliya lafdiga juزigii waa wixii hal shay loogu talagalay markii la sameynay lafdiga kulligeyna waa wixii macne sifa sifaad baa loo dejiyey sifaadkaasi wax kastoo laga helo lafdigii waa lagu ilaaqay wasamahu اghazaliyu muطlaqan waclam ana اlkuliya laa wujuuda lahu fi اlkhaariji ila fi juز'iyaatihi taa waynu usoo noqon doonaa intaa yar waynu usoo noqon fain qulta sanarjic lihadi اcibaara wakayfa yastaqiimu hada kayfa yastaqiim an takuna الnakiraatu kuluha kuliyaة waqawlka ilaah washams waarض nakiraat walaa yadul kulu minha ila calى waaxidi mufrad shams kam shams kam shamsa hunaak laa tuujad ila shamsu waaxida xasba ma naclam soo ma fiziyayiintu ina wax kalaba sheegaan ba laga falakiintu ina waxyaala kala sheegaan baa laga yaaba laakiin inagu qorax qura haddaba shams waaba mid qureh miyaanay juزi ahayn ilaah كم إله هل هناك آلهة كثيرة لا على الصحيح لا توجد لا يوجد إلا إله واحد إذا كان الله بمعنى المستحق للعباد المستحق للعبادة ليس إلا واحدا هذا لفظ إله ما جزء با مسوى كل شمس ma kulligaa mise waajib waana nakira labaduba waxaynu leenahay labaduba waa kulli faclam ana hada ala inaad khaldantay ogow faina imtinaaca sharikati haahunaa laysa linafsi mafhuumi lafd cadceed markii la yidhi ma aha macnaheedu waa mid qura ee sifaa loo dejiye sifadii baanad maanta ku haynin wax qura mooyaane haddii maanta taa un tu lamid aad halkaa ku arki lahay maxaad odhan lahay macadeen baad ohan lahayd mise wax kalaad ohan lahayd laakiin ninkan marka cali loo bixiyey isagii waad aragtay qof kaloo bani aadam oo wax walba ataa isku eg yihiinna waad aragtay kiina halkan uu taagan yahay waa cali miyaad markiiba odhan karna ma odhanaysid lanno ereygan cali looma dejin sifaad ninkani uu leeyahay cayntiisanun baa loo dejiyey baynamaa qorax markii la dejinay ama cadeed la dejinayey ifo waxaani jirmigan makhluuqan aad arkaysa wax iftiiminaya uu ku sifaysan yahay baa loo dejiyey saa daraaddeed tu kaleo sideedii o kalena aragtid adigoo iyadiio halkaa kuta ka soo jeedda arkaya tan kalena markaad aragto xaggan ba ka soo baxday hadday doonto iyadu xaggan baa udhacaysa iyadana waxaa wallahi maanta laba cadeedood baa soo baxayo xaggana cadeed kale inaad tan markaa cadeed ku magacowdo maxaa keenay waxa keenay lafdiganaan marka horeba tan kelidaad u samaysnay walidalik laa yamtanic an yadkura alfalakiyuun shumuusan kaiira majaraat mukhtalia fi majmuucaat اmukhtalifa soo garan mayse majmuucada majmuca shamsiya bay ihahdaan in markaa shubuuska la sheego baciid ma aha ilaahna waa cid xaq lagu caabudo marka suuragal baanay ahayn caqliyan baanay suuragal u ahayn in mid labaad la helo laakiin lafdigan ilaah waxaa loo dejiyey cid xaq lagu caabudo saasaanu nakiro ku noqday wa ilaa nakiro muu noqdeen sida allah oo kale ayuu noqon lahaa calab kuwii carbeedna suuragal may ahaanin kuwii ay markaa wax caabudayeen inay aaliha yidhaahdaan haddii ilaah cid qura loo dejiyey min xayu lwadc min xayu lafd dalaala lafdiya may suuragal ba ahaateen asnaamtii inay aaliha ku sheegaan ee ereygan ayaan xagga wadci ahaantiisa mufrad sidaa daraaddeed bay asnaamtii ugu bixiyeen iyagoo caraba oo aqxaaxa oo ereygan macnihiisa garanaya bay haddana waxoodii aalaha ku magacaabeen wuxuu yidhi faclam ana hada halau faina imtinaaca sharikati haahuna laysa linafsi mafhuumi lafdi lafdigan mafhuumkiisa xaggaa kama iman bal licadami lwujuud ima maca alistiaala wujuud la-aan bay ka timid ima maca alistiaala iyadoo istixaalna ay la jirto ka wujuudi ilaahin aani hada mustaxiil laa yuujadu ilaahu aani wa wujuuduhu mustaiil wa maca dalika yabqa lafd ilaah kuliya walaysa juزئiya لأna nafsa mafhuumihi laa ymnac wuquuca الsharika wa ima maca اlimkaan aw licadam اlwujuud maca imkaan اlwujuud in aanu jirin un baad maanta waaxid u noqday iyaday suuragal tahay in la helana ka shamsin wa ardin ukhrayeyn cadeed kale iyo dhul kale in la hela waa suuragal bade laakiin adigii un baan maanta arkaynin inay jiraanno waaba suuragalba inay xataa jiraan iyaaba suuragaloo adigu aanad arkaynin alfarqu bayna alkuli wاlkuliyi wاljuزi wاljuزiyi intaa yar baa idinkoo raalleh aanu raacinayna وينبغي waxaa mudan أن تعرف الفرق بين الكل والكلي والفرق بين الجزء والجزئي فإنهم يستعملونها كثيرا waa inaad garato الكل iyo الكuلي maxaa u kala dhexeeya الجuز iyo الجuزئي waa eraye aad loo isticmaalo kutubta usuulkana in badan ku timaada والمعنى مkhتلف معنadu kala duwan yahy فالمقصود بالكuلiي ma سبقa waa waxa aynu sheegnay وضده الجuزئي waxaana ka soo horjeeda juزئي baa ka soo horjeeda marka kuli waa maxay waa اللفظ الذي لا يمنع نفس مفهومه وقوع الاشتراك فيه waa lafdiga in markaa mafhuumkiisa iyo macnihiisu aanu diidaynin in dhowr shay ay wadaagi karaan juz'iguna waa lafdiga mafhuumkiisa iyo macnihiisu uu diidayo in la wada yeesho wa ama alkul lafdiga alkul laakiin fayaqsiduuna bihi maa kaana murakaban min abcaad wixii ajzaa ka kooban baa ayaa kuli la yidhaahdaa wa haadihi alabcaadu ajzau abcaaddaas waa ajzadiisii wa waaxiduhaa juzun midkii ka midihiina waa juz fashahsu qofkii alladii ismuhu zayd ah murakab min acdaa'ihi alatii hiya اlyadaani wاrijlaani waayriima waayriha zayd wuxuu ka kooban yahay acdaa soo maha labadii gacmood labadii lugood madaxii calooshii dhiiggii lafihii ah, hilibkii waxaasoo dhan waxaasina maxay noqonayan waa acdaadiisi intaasoo isku tagtayna maxay tahay waa zayd wa kulu waaxidati min hadihi juzu gacantii waa juz fartii waa juz ishii waa juz fa idan zaydun kullu bi hada اiصطilax markaynu aggaa ka eegno zayd waa kul wa huwa juز'iyu biاصطilaax اأwl dhinacii kale markaynu ka eegno zayd dee qofkaa dhashay baa loo loo bixiyey soo maha ku kastoo soo istaago oo u eg maad ohanaysaa waa zayd ma odhanaysid idan zaydu kuliyu juز'iyu walaysa bikuliyin wa ama min xayu huwa kulu aw juzء fahuwa kulu laa juzء waa la kala ahmay soo ma markaa zayd waana kul oo wuxuu ka kooban yahay acdaa isku tagtay weey waana juzi oo ma aha kulli ma aha marka labada waa inaad kala garato dhinac kale haddaad eegto waxay yidhahdeen yumkinu fi lkuliyi eh, alkbaaru bihi can aaxaadihi can juziyaatihi walaa yumkinu alkhbaaru bilkuli can ajzaa'ihi fataqul maala insaan imika waa kulli wey ilan adigaa insaan ka kastoo soo istaaga waa insaan soo ma maxaad ohanaysaa zaydun insaan wa cumaru insaan wa muxamadu wa faarix wa jaamac wa ila aakhirihi fatukhbiru bilkuliyi can aaxaadihi alati hiya juز'iyaatu soo ad arki maysi walaa yumkinu dalika fi اlkuli maca أجزaaئihi marka ma ohanaysid alyadu zaydu miyaad ohanaysa الرجل زaيد الرأس زaيد لا hذا لا يمكن فلاa يمkiن الإخباaر بالكل عن أجزائiه خبر uma noqon karo ويمkiن الإخباaر بالكuلiي عaن جuزئiيaaتihi kuligu laakin جuزئiyaatkiisi khaبر buu u noqon محمد رجل baa kamid nga so kuligii soo ma محمد رجuل وزaيد رجuل وعمر rajulu shamsigii haddaynu dhowr helno waxaan haadihi shamsu wa haadihi shamsu wa tilka shamsu ilaa aakhirihi markaa kulligii iyo iyo kulligii saasay ku kala duwan yihiin waa inaad labada marka aad u kala ilaaliso oo hadhow markay culamadu isticmaalayaan aanad isku khaldin oo meel kulli la sheegay aanad kulligii u fahmin wax kaloo saddexaadoo kuliyatu la yahaba yaduna inoo iman doonto insha allahu tacaala halkaasaynu maanta ku dayn wa sala allah waslama ala nabiyina maxamed wallahu aclam